بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف ال... على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والتزم الضم بمروج الوهم وذر أجك الرهم مع مخم وزم سحمل الله شكقش أبا وشد شقخ شغل شرش تشوج النثل طل كم معس تشوج النثل طل كم وعس بخ بخلاء ناقة كذاك قص يمت يمت سخ أدح دعرثني أحوح سلطت كف شقسني وبقى غم أمت أمنا وفك وحن عنه معرضا كذاك عنك وجهان في سد أصحد وجهان في وجهان في سد أصحد جد خر طر وطر جم شبع النصر وشذ شح شطت دارو ودر نصو حر عر شت الزقر رزل جراد كع خلائي هزل أصد وفحت فاذكر نلت الأمل بسم الله الرحمن الرحيم waxaynu ka bilaabaynaa culimo bogga sagaaliyo tobnaad beydka waltazamu dama bimar wajal wahab uu leeyahay cashirkeennu maantu waa ereyo la macnaynayo uun labiyo toddobaatan erey oo la macnaynayo ayuu cashirkeenna maanta ku saabsan yahay mudaacafka laasimkiihi mudaaric ahaan siduu ku iman jiray almudaacaf alaazim muxuu ku iman jiray calaa wasniha yafcilu maxaa ka shaadoobay mudaacafka laasimka ah labiyo toddobaatan kelmadood oo maxay ku imanaya yafculu labiyo toddobaatankii kelmadood baan maraynaa labiyo toddobaatankaa kelmadood labay u qaybsameen qayb waxaa la yidhaahdaa waa shaad maxdiya waa lix iyo afartan erey imise ayaa shaad maxdiya abaynu ah nidhi lix iyo afartan erey qaarna waxaa la yidhaha waa shaadulwajhayn ah, laba wejile waa lix iyo labaatan erey isku geyntuna waa labiyo toddobaatankaa mara wuu soo maray weeyi mara wuu soo maray jalla wuu rartay weeyi jalla wuu rartay habbad way dhabatay weeyi markii taada lagu daro habat way dhabatay dabayshii dara cadceeddii baa fallaadha bixisay weeye dara cadceeddii baa fallaadha bixisay aja wuu guuxay weeyi ama dabkii ama haldhaagii ama aja biyihiiba ajoobay weeyi aja way ajoobeen kara wuu rogaal celiyey weeyi kara wuu rogaal celiyey hama wuu hamiyey weeyi cama wuu dheeraaday weeyi cama caam buu noqday ama wuu dheeraaday khaba wuu degdegay baa la yidhaahdaa khaba khaba alxisaan wuu degdegey weeyi zama wuu kibrayoo wuu san taagay baa la yidhaahdaa zama wuu san taagay kibir ayuu sanka taagay weeyaan zama intuu kibrey ayuu sanka taagay ama wuu iskibriyeyba dhe saxa roobkii ayaa si xooga u shubay saxa uu shubay roobkii ayaa shubay wuu shubmay welibana saxa wuu shubmay wuu shubayna waa la arkaa iyadoo ku timaada laakiin saxa wuu shub wuu shubmay wuu shubayna way noqotaa kelmaddaasi dacnii asuxu dumuucan muxuu lahaa zayn اlcaabidiin dacnii asuxu dumuucan lanqiطaaca laha dacni asxu dumuucan waa mafcuul toosay qaadato waad aragtaaba asxu dumuucan lanqiaaca lahaa saxa haddaba iyadoo laazima ayaa jirta oo saxa almadaru la odhanayo wuu shubmay baa markaa lagu macneeyaa marna wataa aynu mucadde iyadoo arkayno maxaa tihi ha wa waa kamidun iyaduna waa mucadihii weeye sax saxa haddaba wuu shubmay baynu hadda ku macnaynaynaa saxa wuu shubmay shubankaasi maaha kii caloosha waa roobkiiba aada u da-ay wuu da-ay badhe markaa si aan shubanka kale loo moodin saxa roobkiiba aada u da-ay malla wuu degdegey malla wuu degdegey mallo kalaynu soo marnay soo ma ahayn alla wuu taahay ama alla alla buu yidhi un de wey qofku markuu taahayo muxuu yidhi alla soo maaha alla alla buu yidhi ama allah uu bigleeyey ama uu ifay shaka wuu shikiyey qasha wuu wanaagsanaaday qasha wuu wanaagsanaaday abba wuu diyaargaroobay washad abba wuu diyaar garoobay washadda wuu cararay shaqa wuu dhibaatooday khasha wuu galay halla wuu galay rasha wuu shuuxay dasha wuu tiixtiixay wajanna wuu madoobaaday salla wuu xaaray dalla bilaash buu noqday kamma wuu ubaxeeyey casad bikhalaa'in bannaan bay ku dib jirtay ama casad way daaqday bikhalaa qasa way daaqday halkaa qasadaa laga bilaabo halka qasadaa ay ku joogsatoy qasadaasi waa lix iyo afartankii kelmadood ee wejka qura oo shaadka ah uun ku imanayay qasa bal haddaba ila eeg ereyadan macnaha eeg macnihii unba adiga lagu weydiinaya wax kaleba ma jiro mara maxaynu ku macnaynay ereyga mara ah mara waa maxay macnaheegu uu soo maray jalla maxaynu ku macnaynay jal baa qoran eeg mar baa qoran mar martaa mara baa looga jeeda gebayga dartiibu sheekhu mar u leeyahay mara uu soo maray jalla maxaan idhaahdaa jalla jalla waa maxay jalla wuu rartay ama wuu qaxay habba waa maxay macnaheegu habba wuu soo dhabtay ama wuu dhacay dabayshu markay dhabanaysa loo isticmaalaa habba dabayshii baa soo dhabatay dara waa maxay macnaheegu fallaadhii baa soo baxay fallaadhii cadceedda dara aja wuu guuxay ama dabka ama haldhaaga haldhaagu waxa weeye maxaa horta haldhaaga la yidhaah haldhaagu waa maxay waxa weeye waa dakaru nacaama weeye ama goroyada keega labbaa la yidhaahdaa haldhaa af soomaaliga af carabigana dhaliim baa lagu yidhahdaa haldhaaga af carabiga maxaa haldhaaga lagu yidhaahdaa dhaliim baa lagu yidhahda dhaliim aji haddaba haldhaagaasa ayaa inta badan markuu guuxayo ciddi dheer buu leeyah lugta ku leeyah soomaalida wuxuu ku diri jiray marka la doonayo in dhashiisa loo dhawaado cididaas lugta ayuu isku badbaadiyaa taasuu ku dhuftaa qofka uu ku dooxa uu ku dilayaa kawbuu kaga siinaya lugta hadduu kugu dhufto kolka waxaa la samayn jiray geed baa laga hoosgeli jiray geed geeduna lugta la soo gaari karaynin ayaa haddii dhashiisa looga dhawaado geed baa la aadi jiray maxaa lagu garan jiray haldhaaga xataa adoon arkaynin reen baad maqlaysaa waa ajiij ajadeennan weeye aja wuu reemay aja wuu reemay ama dabka oo kale markuu guuxayo ayaa aja la yidhaah ama biyuhuba markay ajoobaan baa aja la yidhaah kara waa maxay macnaheegu kara wuu rogaal celiyey hama waa maxay hama macnaheegu waa maxay wuu hamiyey camma waa maxay wuu dheeraaday caan buu noqday khaba waa maxay khaba wuu degdegey haye zama waa maxay macnaheegu wuu santaagoo wuu kibray saxa waa maxay macnaheegu roobkiibaa shubmay ama da'ay malla waa maxay macnaheegu wuu degdegey alla waa maxay macnaheegu alla buu yidhi shaka waa maxay macnaheegu wuu shakiyey qasha waa maxay macnaheegu wuu wanaagsanaaday abba waa maxay macnaheegu wuu diyaargaroobay shadda waa maxay macnaheegu shadda waa maxay macnaheegu wuu cararay shaqa waa maxay macnaheegu wuu dhibaatooday khasha waa maxay macnaheegu wuu galay alla waa maxay macnaheegu wuu galay khashana wuu galay allana wuu galay rasha waa maxay macnaheegu roobkiibaa tiixtiixay dasha waa maxay macnaheegu dasha dasha wuu shuux yar oo dhibicdhibica u gebadhleeyey janna waa maxay macnaheegu janna wuu madoobaaday alla waa maxay macnaheegu hadda madowgaasi waa green oo kale markay meeshu noqoto alla waa maxay macnaheegu wuu saaleeyey ama wuu xaaray dalla waa maxay macnaheegu bilaash buu noqday hadur dhiiggiibaa bilaash ah kamma waa maxay macnaheegu way ubaxaysatay baa la yidhaha kamati nakhiilu baa la yidhaha casad waa maxay macnaheegu way dib jirtay ama way daaqday qasad waa maxay macnaheegu qasa waa lamid oo ama way dib jirtay ama way daaqday qasa way dib jirtay ama way daaqday waa halba inta badan loo isticmaala ama banaan bay ku dib jirtay ama banaan bay daaqday kaa doonto dheh hadaba waxaan doonayaa bal ila socda oo nin mubaarag la yidhaah hadduu inagu jiro ma inagu jiraa mubaarag magaca waan iska doortay une mubaarag me nin yaroo mubaarag la yidhah hadduu inagu jiro bal ha oo ardayda ha u soo macneeyo lix iyo afartankaa erey lix iyo afartankaa kaan sheego macnihiisa waad sheegi uun mara may lix iyo afartan baan dooneynaa lix iyo afartan baan dooneynaa lix iyo afartan waa inay noqdaan sheekh ma ha intii dambe lix iyo tobankii dambe sideed iyo tobankii dambe ka ayaan aan ku darin soo maa mata ama yamutu aan ku daro eh, intana aan ku daro intan dambe mata wuu tawasulay baa la yidhaha mata wuu tawasulay yamutu waa maxay yamutu wuu tawasulayaa saka waa maxay saka ayixii baa dabada dhulka geliyey saka waa ayixii markuu dhalayo waxa weeye dabada ay koronkorta markuu dhalayo maxaa la yidhahdaa ayax dhashiisa koronkor baa la yidhaha soo maaha koronkorta markuu dhalayo ayuxu ayuu dabada dhulka dheliya dhulku ku dhalaa waa sida tukaanka oo kale tukaanka hadii la buufiyo dhashiisoon dilaacin soo ma ogid inay dhashiisa dambuurin buufinta kadib soo dilaacdo kolka waa saka ayixii baa dabada dhulka geliyey si u beedeeyo saka kolkaa wej qura unbaad ku keeniyo tasukudii unbaad ku keenaysaa yafculudii unbay ku imani adda awrkiibaa doobiyey ama wuu guuxayba adda wuu doobiyey ama wuu guuxay xadda wuu carooday cara wuu umuureeyey cara baan doonaya haldhaagii ayaa ayaa ciyey isna cara xasabay ahayd wuu umuureeyey cara haldhaagii baa ciyey saja biyihii baa dareeray axa wuu qufacay ama wuu hargebay xasa wuu umuureeyey xasa wuu umuureeyey ladad dabadiibay isku dhejisay ladad dabadiibay isku dhejisay ladad dabadiibay isku dhajisay taludu baynu ku keenaynaa markaa ladad dabadiibay isku dhajisay taludu baynu ku keenaynaa lada taludu ladad taludu kafa wuu indhabeelay kafa wuu indhabeelay yakufu baynu ku keenaynaa kafa yakufu waa kafiif baa la odhan jiray qofku markuu indhala yahay ayaa kafiif loo yaqaanaa shaqa baa kor u kacay shaqa indhihiibaa kor u kacay meydka indhihiisii ayaa kor u kacay baqa wuu baqbaqbadiyey baqa wuu baqbaqbadiyey saja calooshii ayaa jilicday ama wuu shubmayba shuban caadiya saja ama wuu kululaaday amat hooyay noqotay fakka wuu gaboobey xanna wuu jeedsaday cagka wuu kululaaday kii ayna dabaylila jirin cagka halkaas ayay lix iyo afartanki inoogu dhammaadeen lix iyo afartankaa erey bal hadda inta yamutu unbaan marku soo celinaya inta hore laba jeer baan ku celinay yamutu wuu tawasulayaa ama wuu xadhigsanayaa saka dabaduu dhulka ku taagayaa adda awrka ayaa doobiyaya ama guuxaya xadda wuu cadhooday cara haldhaagii ayaa reemaya saja biyihiibaa ayaa dareeray axa wuu durayey xasa dameerkiibaa umuureeyey ladad hashiibaa dabadii isku dhejisay kafa wuu indhabeelay shaqa araggiibaa kor u kacay saja calooshiibaa jilicday baqa wuu badiyey ama maalinkiibaa kululaaday amad hooyay noqotay faka wuu gaboobay xana wuu jeedsaday caka wuu kululaaday caka wuu kululaaday mar miyaan ku soo celiyaa intaa waa yaro dedejiyey malaha waaye yamutu waxaynu idhi mata wuu tawasulay saka dabaduu dhulka ku taagay adda adda awrkiibaa doobiyey ama guuxay xadda uu cadhooday cara haldhaagii baa ciyey ama qayliyey saja biyihii baa dareeray saja axa wuu qufacay waa axa ux ux buu yidhi ux ux qofku markuu ux ux leeyahay mayna qufa cunayn eeg ilan axa wey waa ux uxdie xasa wuu umuureeyey umuuraynta kitaabkii kalaynu ku macnayno waxaynu nidhi ereyga umuurayna intaan af soomaali u garan weyney ayaanu isla garanay markii dambe inaan umuuraynun ku macnayno wax kale waanu garan weyney xasadu waxa weeye markuu dameerku dhegaha nababaynu nidhi uu dabada isku dhajiyo uu afka taago uu ci ku dhufto uu isgaabiyo uu orod isdhigo isagoo neefna sii daynaya eeg intaasoo dhan markuu wada sameeyo ayaa xasan la af carabiga de maxaynu odhan ma wuu cararayban ma wuu biqleeyey baynu odhan hadda bilayn qura soomaalida bilayn baa ugu dhadhow baa laodhan karaa mararka qaar wuu bileeyey laakiin bilayntii dee carar iyo waxay sheegaysaa un waxyaabo kale e waxaa laga yaabaa dheganabidii iyo inayna bilayn ku jirin baa dhici karta dheganabidii iyo cidii iyo eg bilayn baa la yidhaha ama umuurayn kaa doonto dheh yamutu wuu xadhigsanayaa ama wuu tawasulayaa saka dabaduu dhulka ku taagay adda awrkiibaa guuxay xadda ninkiibaa cadhooday cara haldheegiibaa ciyey saja biyihiibaa dareeray axa qofkiibaa qufacay xasa dameerkiibaa umuureeyey ladad hashiibaa dabada isku dhejisay oo isku nabtay kafaguu indhabeelay shaqa shaqa meydka aragiisu markay kor u kacaan wey meydku markuu naftu kasii baxayso kor buu eegaa indhaha waa ka laisku jebiyo saja calooshiibaa socotay ama jilicday baqa wuu baqbaq badiyey ama wuu kululaaday maalinkii amad hooyay noqotay umunaa hooyadeen hooyadeen baa hooye noqotay fakka wuu gaboobey xanna wuu jeedsaday caka wuu kululaaday sheekh mubaara siiro taag bal hadda inta aad noo soo macnaysid lix iyo afartankaas mara mara wuu maray jalla jalla wuu rartay habba habat markaa taa baa lagu daraya da dhedi ka dhigaysa way dhabatay sax dhara aja kara hama cama khaba zama saxa malla allah allah uu ifay sax shaka qasha abba shadda shadda wuu adkaaday ah wuu adkeeyey ah suudiga mucadde ka dhigay shadda shadda wuu cararay weeyi haye shaqa shaqa mubaarakale hadduu jiri unbuu caawinayaa mubaarakale mubaarakale mu jiraa shaqa istaag mubaarakaa kalo haye shaqa wuu dhibaatooday okay ii taagno mubaarakaasoo mubaarakaasi wuxuu khaldumaad qabanaysaa khasha halla rasha dasha janna halla dalla wax kasoo qaad male waa bilaash buu noqday kama casad qasad yamutu saj sakha adda xadda cara saja biibaa dareeray axa xasa xasa waa maxay wuu umuureeye haye ladad sayntii sayntii bay isku dhiji erigaa sayna maad garanayseen culimo waay waa dabadii dhe haye kafa kafa hee shaqa ya ayaa kor aaday saja calooshii baa jidicday baqa uu hadal badiyey ama amat fakka xanna caka jazaak allahu khayra waxaan doonayaa mubaaragaa kalee taagan laba xana ayaynu dhigannay labada xana macnahooga i kala sheeg laba xana laba xanno oo aan dhiganay baa jira ee macnahooga ii kala sheeg ma haysid baan u fahmay yaa xan he xanna mucadde iyo mid laazima waaba war cusube waryaa garanaya mubaaragyo kale ma jiraan hal hunaaka mubaarag akhar mubaara sheekh xuseen haye xanna laba xanaa jira maxay kala ahaayeen xanna wuu ololay sax waa kow midi waa taa midina mala waa cashirka ee ninba hadda talabaad haye haya waa maxay tanina taasi laazim bahda uu ololay weey maantana cashirkeena gebigiisi waa laazim bade laazimka shaadkiisii waan maantana ka warramaynaa labaduba waa laazim haye xanadeennani wuu jeedsaday weey xanna wuu ololay iyo xanna wuu jeedsaday mubaaragow su-aal kale cashirkeenna laba shaqaa ku jire macnahooga i kala sheeg ashirkeennan laba shaqa shaqa ayaa cashirkeennan hadda maanta ku wada jira shaqa midi waa shaqa hee wuu dhibtooday haye shaqa hee shaqa cashirkeennan laba shaqaa ku jira ya qofkiibaa kor u kacay qofkiibaa kor u kacay arwaa lagaa diidaye haye haye adiga nacam he qofka indhihiisiibaa kor u kacay ka indhihiisiibaa kor u kacay ama uu dhibaatooday waa si fiican weeyi laba ficil oo wuu galay aba cashirkeennan ku jira maad garanaysaa laba ficil oo isku macno oo wuu galay isla ah laba ficiloo wuu galay a ayaa jira ma haysaa ya ya qasha qaaf iyo shin shidan qasha mubaara kale lama haya soo maaha ma la hayaa haddaan lahaynin ma mubaarak baa tahay mawliid baa tahay istaagaya mawlidow waay mawlidow laba ficiloo wuu galay ah ayaa cashirka ku jire bal sheeg waa hee qasha ya maxarafka koobaad ii sheeg waa maxay hay khasha iyo iyo alla labadaasaa wuu galaya khasha wuu galay iyo alla wuu galay mawlid saddex ficiloo saddexduba wuu guuxay ah ayaa cashirkeennin ku jira saddex ficil oo saddexduba wuu guuxay a ama wuu ciyey a ayaa cashirkeennan ku jira bal soo saar saar saddexda ficil ee guuxa ka sheekaynaya midi waa xawey waa adda waa awrkii haye midina waa cara waa haldhaagii ya saxa xasa xasadaasi umuurayn bay ahayde way ka macno badnayde adda waan gartay carana waan gartay xabad kale ayaa mawlidow kaa dhiman ilan kitaabka cashirka waa markii labaadeen macnaynayne ma markii labaad baan ku ayaan garan waayeyna waa in wax layskugu keen wada dardaraa nin kaloo ina mawliidii hadduu jiro ha kaco yabna mawliid ma jiraaye nin yabna mawliida waraa dhaha dee la axad waa yahay is sheegi doonaa ayagu kaadiya waa adiga soo maaha istaag waar ad istaag istaag istaag waa ninkan tiirka ugu dhow nin mayninka kaa kugu beegan ninka kaaso a <laughs> ah, raggaa ismagacaabay waayay <laughs> ninkan ha ah. ninkan keligii fadhiya ha ah. cabdixakiin nacam cabdixakiinow ku dar saddex ficil baa jiraynu nidhi oo saddexdaba guux ama ci eh, ah ajabaad ka tagteen buu yidhi khayr shukran waa iska fadhiisan kartaa saddex ficil oo di'id ah ayaa jira cashirkeennaayo sheega saddex ficil oo saddexduba di'id ah ayaa jira saddex ficil oo wuu da'ay ayaa cashirkeenna ku jira sheekh cumar balmawdhiba haye maxaa tidhi iigu celi ha rasha waa sax waa kow rasha iyo dasha waa labaan ku hayaa may <laughs> ya a ah, saxa berid wakaa saddexdiiba saji haddaad tidhaahdo waxaan mooday inaad tidhi qofkiibaa da-ay ila wuu shubmayaaye wuu shubmayaayo shubankiina diindii ku dartaan mooday culima halkaa eeg hadda iska fadhiista labada ardayee taagani cashirkeenna haddaba macnihiisa waa erakaysiin laba wejiilayaashana aan eegno lix iyo labaatan erey oo laba waji ay ku banaan yihiin mudaaricooga ayaa jira sadda wuu jeedsaday sadda wuu jeedsaday sad baa inoo oo daalkaa la reebay laakiin sadda buu ahaa sadda wuu jeedsaday jeedsi baynu ku macnaynaynaa sadda wuu jeedsaday aha wuu badnaaday aha wuu badnaaday timaha oo kale ama dhirta oo kale asa wuu badnaaday xadad way isbasaasisay gabadhii baa isbasaasisay xadad ama baroordiiqda oo kale wax loo yaqaano xadad way isbasaasisay jadda wuu dadaalay khara wuu soo dhacay khara wuu dhacay tarat way duushay tarat laftimireedii baa duushay oo labadii dhagaxee lagu dhufanayay dhexdooda ka duushay darat tarat way duushay wey darat kenani wuxuu ku macneeyey darad way badnaatay ayuu ku macneeyey ereyga darad waxay ahaan jirtay maxay way duushay un bay ahaan jirtay way duushay un baad odhan jamma wuu badnaaday shabba wuu ciyaaray canna wuu muuqday sarad aad bay u ilmaysay shadda wuu shaadoobay shaxa bakhayl buu noqday shadad way fogaatay darrad way darartay caanihii ayaa aada uga ay u darartay nasa wuu qallalay xara wuu kululaaday carad way xaartay carad ama way xadhaadhay oo kale cazatna waa ta aan ku maraynay kitaabkeennii kale shata wuu kala tegey arrinkii azat way guuxday waa dherigii oo kale qarra wuu qaboobaaday razad ayxiba dabada dhulka ku taagay razad waa sakhadii oo kale saka bay la macno tahay raza daba aya ayixibaa dabada dhulka ku taagay kaca fulay buu noqday kaca kaca af soomaali baa la mooda orkaa kaca baa la mooda kaca kaca fulay buu noqday khalla wuu dhuubnaaday weyd buu noqday asad dheeg bay hashii bixisay asad faxad abeesadii baa fuuf tidhi lix iyo labaatankaa ereyna laba weji baa ku bannaan aan ku soo celiyo lix iyo labaatankan sadda wuu jeedsaday asa wuu badnaaday xadad way barooratay ama way isbasaasisay jadda wuu dadaalay khara wuu soo dhacay tarad way duushay darrad way go'day oo kale ama way duushay bedh ama way go'day dhe markii saa qofka uga go'day halkaa ku dhacda weeyi jamma wuu badnaaday shabba wuu ciyaaray canna wuu muuqday harad aad bay u ilmaysay shadda wuu shaadoobay shadda wuu shaadoobay shaxa wuu bakaylay shatad way fogaatay dara wuu dararay dara wuu dararay nasa wuu qallalay xarra wuu kululaaday carra wuu xadhaadhay ama way xaartay shata wuu kala tegey aza dherigiibaa guuxay qara maalinkiibaa qabow noqday raza ayxibaa dabada dhulka ku taagay kaca wuu fulayoobay khalla wuu weydoobay asad dheeg bay bixisay faxad fuuf bay abeesadii tidhi faxad fuuf bay abeesadii tidhi intan mar aan ku soo celiyo mar saddexaad sadda waa maxay macnaheegu sadda wuu jeedsaday aha waa maxay macnaheegu ila qaata ila mushaarakeeya hadda aha wuu badnaaday xaddad waa maxay macnaheegu way isbasaasisay jadda waa maxay macnaheegu wuu dadaalay kharra waa maxay macnaheegu wuu soo dhacay tarrat waa maxay macnaheegu laftiibaa duushay labadii dhagax bay ka dhex duushay darat waa maxay macnaheegu gacantiibaa go'day jamma waa maxay macnaheegu wuu farabatay shabba waa maxay macnaheegu wuu ciyaaray canna waa maxay macnaheegu wuu muuqday sarat waa maxay macnaheegu ishiba aad u ilmaysay shadda waa maxay macnaheegu shaad buu noqday shaxa waa maxay macnaheegu wuu bakhaylay shatat waa maxay macnaheegu way fogaatay dara waa maxay macnaheegu wuu dararay ama darad way darartay nas waa maxay macnaheegu wuu qallalay xara waa maxay macnaheegu wuu kululaaday cara waa maxay macnaheegu cara waa maxay macnaheegu wuu xadhaadhay cazadna waa kutubta qaar baa qora shata waa maxay macnaheegu wuu kala tegey aza waa maxay macnaheegu dherigiibaa guuxay qarra waa maxay macnaheegu qarra waa maxay macnaheegu wuu qaboobaaday raza waa maxay macnaheegu raza ayaxi baa dabada dhulka ku taagay kaca waa maxay macnaheegu wuu fulayoobay khalla waa maxay macnaheegu wuu weydoobay asad waa maxay macnaheegu dheeg bay bixisay faxad waa maxay macnaheegu foof bay tidhi waxay ila tahay in cashirkeena wax lagaga noqdaaba inayna jirin waa basiit ilaa xad waa labiyo toddobaatankii kelmadood kitaabkeenna kale saddex cashir ama afar cashir baynu ka dhignay markaan laamiyaha maraynay imisaan ka dhignay saddex cashir horta waan hubaa saddex cashir mise afar baaban idhaahda saddex cashir haddana maanta waad aragtaa waa basiid waltazamuu waxay laazimeen waltazamuu waxay laazimeen nimankii carbeed addama dame ayay laazimeen muxuu ku imanayaa markaa waltazamu dama markaynu nidhaa calaa wasni hee yafculu waltazamuu waxay laazimeen adama damo ayay laazimeen bimaro ficilka maraa bay u laazimeen marna wuu soo maray yamuru wuu maraya wajalle ayay u laazimeen jalla wuu rartay yejullu wuu raranaya wuu rartaydaa waxaa inaga duwan caza wajallata ku jirta caza wajalladaasi u rartay ma aha caza itasafa bikulli kamaal wajalla tanazaha can kulli naqsin jalla ilaahay wuu ka haddaba jalla markaynu nidhaahno ee ilaahay jalaale aynu u qirno subxaanahu wa tacaala waa laazim oo qiyaaskii bay ku iman yejilu bay ku iman yejilu jalla yejilu baynu ku keeni waltazamuu waxay laazimeen addama dama ayay laazimeen bimaro ficilka maraa bay u laazimeen mara yamuru wa jalla ayay u laazimeen wuu rartay jalla yajullu wahab ayay u laazimeen habat way dhabatay tahubu wadare ayay u laazimeen darad cadceediba fallaadha bixisay taduru aja ayay u laazimeen aja daliimu haldhaagiibaa reemay iyo uju kara ayay u laazimeen kara wuu rogaal celiyey yakuru hame ayay u laazimeen hama wuu fikiray oo wuu hamiyey yahumu camo ayay u laazimeen caam buu noqday yacumu cama yacumu khaba ayay u laazimeen khaba wuu ciyaaray yakubu hadda khaba u fasahaadiyey baa jirto iyadu baab kala ah wa zame bay u laazimeen zama zama wuu san oo wuu kibre zama yazumu ayaa markaa lagu keenaya zama yazumu saxa ayaa lagu ayay u laazimeen saxa wuu shubmay ama wuu da-ay xoog iyo suxo malla ayay u laazimeen malla wuu de wuu degdegay iyo mullu maxaa inaga baxay mallada kale mid kalean soo dhiganay ma ogtihiin kale malla wuu daalay ficiley ahayd oo maxaynu ku keennay malila kuwanna waa malala alla alla wuu yidhi yaullu shaka wuu shikiyey yashuku eg shako kaloo shaka uu ka tafiyey abaa jirta walaqad ashu muxuu odhan jiray walaqad shakagtu ninkii gabayaaga ah markuu lahaa may shakagtu baan doonayaa birumxil asami iyaabahu laysa kariimu calى اqana bmuxaramin markuu lahaa darafata bn cabdi shakagtu waan ka tafiyey baa lagu macneeya rag badan ay ku macneeyaan kolkaa shaka uu ka tafiyey baa jirta shaka uu shikiyeyna way jirtaa shakada uu ka tafiyey hadday tahay waa mucadabe halkaa inaga dhig qasha wuu wanaagsanaaday bay u laazimeen damo yaqushu abba wuu diyaargaroobay bay u laazimeen yaubbu abba abiib baa la yidhahdaa diyaargarowga abiib waa diyaargarow abba wuu diyaargaroobay washadda wuu cararay bay u laaimeen yashuddu hadda shaddo kalaan soo marnay oo mucaddo ahayd maxay ahayd shadda wuu adkeeyey shaqa wuu dhibaatooday ayay u laazimeen yashuqu waxaa inoo iman doonta shaqo kale oo maxay la yidhaahdo shaqa indhihibu kor indhihiba koru taagmay indhihiibu koru taagay ha odhan wuu taagay haddaad tidhaa mucadad ka dhigaysaa way taagmeendhe shaqa darfu indhihiisiiba koru taagmay iyo shaqa u dhibaatooday shaqo kalea jirtoo shaqa u kala sheexay ah shaqa u dilaaciyey iyadu waa mucadde khasha wuu galay ayay u laazimeen damo yakhushu alla wuu galay ayay u laazimeen damo yaulu alladani wuu galay wey alla wuu khaaimay baa jirta hadda waman yaglul yati bimaa alla oo kale waa khayaano oo waa mucadde iyadu alla wuu khaaimay alla wuu dheefsadayba iyaduna jirta alla waa laazim iyadu dheefsigo waa fiqaadu markay de ka hadlayaan alla u dheefsaday iyaduna waa baab gaara wey rasha roobkiibaa shuuxay ayay u laazimeen yarushu dasha wuu tiixtiixay ayay u laazimeen yadushu wajanna wuu madoobaaday ayay u laazimeen yajunnu salla wuu saaleeyey ayay u laazimeen yahullu hadda salla wuu dumiyey baa jirtaa salla wuu dumiyey baa jirta salladaa wuu dumiyey waa mucadde iyadu salla ciidiibuu soo faqayna way jirta iyaduna waa mucadde waa kii gabayaagu gabayga ka tirinayey in yaqtuluuka faqad halalta curuushahum biqutaybata bni maalikin gabayaagu markuu lahaa halalta ay hadamta eh, ruknahum weyi kolkaa saladu way macno badan tahay salla waa maxay uu saaleeyey weyi dalla bilaash buu noqday bay u laazimeen yadullu dullana waa loogu dhawaaqi karaayo waa labawajiila la yidhaahdaa sida majhuulkana waa loogu dhawaaqa iyadoo lagu macnaynayo oo dulla la odhanayo dulla bilaash buu noqday un baad odhani majhuul bilaash baa laga dhigay ma aha dulla bilaash buu noqday labada wejiba way ku soo aroortay iyadoo dalla loogu dhawaaqayo iyadoo dulla loogu dhawaaqayo kama ubax buu bixiyey baayay u laazimeen damo yakumu casad way daaqday bikhalaa'in banaan cidlaa naaqatun hali ayay u laazimeen tacusu kadaaka kaa waxaa lamida qasabaa lamida oo banaan bay daaqday weeyaan ama damaa loo laazimay labada dhinacba waa kala mid dama ulaazimka iyo banaan daaqida yamutu wuu tawasulayaabay damadii u laazimeen mata yamutu saa ab ayxibaa dabada dhulka ku taagay bay damadii u laazimeen yasuku adda awrkiibaa doobiyey ama guuxay bay u laazimeen yauddu xadda ninkiibaa cadhooday bay u laazimeen yaxuddu hadda xaddo kaloo waxaa jira zaanigiibuu xaday ah xadda zani xaddo kaloo waxaa jirta hadda inoo soo socoto oo xadda way isbasaasisay ah ilan xaddadan hadda ah ino halkan ku arkaynaa xadda eg iyo xadadaas waa isku dhawaaquun xadda wuu cadhooday weyi tenani xadada soo socotaana way isbasaasisay gabadhii ama way barooratay weyi xadda zaanigiibuu xadayna wuu jiraa xadda labadii dalbaa la kala xadeeyeyna way jirtaa xadda waxaa kaloo jira wuu afeeyeyna way jirtaa inkastoo iyada afcalo un inta badan lagu arkay walyuxida axadukum shafratahu oo kale xadiikii xadda hadda tenani wuu cadhooday weyi damaa loo laazimaya yo baa la odhanaya aa cara waxaynu odhanaynaa wuu xaaen cara way cara dhaliimu wuu qayliyey ama wuu ciyey baad odhan damay u laaziman yacuru saja biyihii baa dareeray damay u laaziman yasuju axa wuu qufaacay damay u laaziman yauxu xasa wuu umuureeyey damay u laaziman yaxusu ladad hashibaa dabada isku dhejisay damay u laazimeen taludu kafa wuu indhabeelay waxay u laazimeen damo yakufu shaqa aragiisiibaa kor u kacay damay u laazimen yashuqu saja calooshiibaa jilicday damay u laazimen yasuju baqa wuu baqbaq badiyey damay u laazimen yabuqu ama wuu kululaaday damay u laazimen yagumu amad hooyey noqotay umunaa hooyadeen amada unbaa ficila umunaa waa faacilkeegii amadaa haddaba damaa loo laazimay ta umu faka wuu gaboobay damay u laazimeen yafuku xana wuu jeedsaday canhu xaggiisa mucridan isagoo jeedsanay mucridantani way fasiraysaa xanada yaxunu kadaaka kaa waxaa lamida caka u kululaaday caka maalinkiibaa kululaaday isagoo welibana dabaylina ayna jirin yacuku halkaasi waa shaadkii maxdiga ahaa iyo sideed kelmadood wajhaani laba weji ayaa fii sada sado dhexdeeda ahaaday sada wuu jeedsaday yasudu iyo yasidu aha badnaaday dhexdeeda laba weji baa ahaaday yauhu iyo yaiu xadda xaddad way isbasaasisay laba weji ku jira taxuddu iyo taxiddu jadda wuu dadaalay laba weji ku jira yejuddu iyo yejiddu hadda jadda wuu goostay baa jira jadda himaara waa mucadda iyadu jadda cusay noqday baa jira waa laazim iyaduna waa qiyaaskeygi jadda uu cusboonaaday jadda awow noqday baa jira jadda sharaf buu yeeshay baa jirta wa anahu tacaala jaddu isminimay aayaddaa ugu jirtaa jadigaasi waa cadamatu rabbina khara wuu soo dhacay labada laba weji baa ku sugnaaday wajhaani laba weji baa fii sad sade dhexdeeda ahaaday asa dhexdeeda ahaaday xade dhexdeeda ahaaday jado dhexdeeda ahaaday khare dhexdeeda ahaaday tara dhexdeeda ahaaday tarat wey laftimiradii baa booday laba weji baa ku jira taturu tatiru wa darad daradna laba weji baa ku jira darad gacantii baa go'day taduru shaba wuu ciyaaray laba weji baa ku jira yashubu yashibu cana wuu daahiray laba weji baa ku jira yacunu yacinu harad ishiibaa aada u ilmaysay laba weji ayaa ku jira tahuru tahiru washada wuu shaadoobayba iyaduna laba weji le shadada lafteeda aba shaadadee shada yashudu yashidu shaxa wuu bakhaylay baa laba weji le waa bukliga nooca ugu xun baa la yidhahdaa shaxa shaxa ma taqaan bakila waxa wey waxaad leedahay inaad ku bakaysho bakila waxa aad leedahay baad ku bakaylaysaa shaxna waa waxaadan lahaynba ataa markaad ku bakaylayso iska daa wixii aad lahayd intaad dhaafto waxaadan lahayn inaad ku bakaysho nin baad arkaysaa wax bixinayo bal eega siduu hantida ugu ciyaarayo eeg hadda waxaagiiba maaha maada adi waxaan u taliba lagu yidhi eeg waa khatar shuxigu waman yuuqa shuxa nafsihi faulaaika hum lmuflixuun shuxigu waa ka ugu khatarsan weeyaan shaxa wuu bakaylay laba weji baa ku sugnaaday yashuxu yasixu shadad way fogaatay adaaru daartii laba weji baa ku sugnaaday tashudu tashidu wadara wuu dararay laba weji baa ku sugnaaday yaduru yadiru nasa wuu qalalay laba weji baa ku sugnaaday yanusu yanisu xara wuu kululaaday laba weji baa ku sugnaaday yaxuru yaxiru cara ama cazad way xaartay hashii laba weji baa ku sugnaaday tacuru taciru shata wuu kala tegey arinkii yashutu yashitu aza wuu guuxay dherigii laba weji baa kusugan yauzu yaizu qara wuu qaboobaaday maalinkii yaquru yaqiru raza dabaduu dhulka ku taagay aljaraadu ayixi laba weji baa kusugan yazuru yaziru yaruzu yarizu kaca wuu fulayoobay laba weji baa kusugan yakucu yakicu khalla weyd buu noqday laba weji baa kusugan yaulu yakilu ey hazila wuu weydoobay asad dheeg bay bixisay hashii laba weji baa kusugan tausu taisu wafaxad abeesadiibaa fuuf tidhi laba weji baa kusugan tafuxu tafixu fadkurani yahow haddaba fadkuran fadkuran ilaahay idankii waa waa amar sheekha waxaad u ad arkaysaa amaradiisu xikmad baa ku jirta markuu amar bixinayo fadkurani yahow xasuuso buu ku yidhi nilta gaadh ilaahay idankii alamala waxa aad ididiilanayseed ku fikirayse waxaan ilaahay kaaga baryey ididiiladaada inaad gaadhe e arrinkan sheegoo xasuuso fadkuran nilta alamal xasuusno warkaa aan ku siiyey hadday macaanidooda tahay hadday wejiyadooda tahay anna ilahay waxaan kaaga baryayaa bu yidhi ididiiladaada inaad gaadho mar aan haddaba macnaha isa soo yar saarno waltazamuu waxay laazimeen adama damo ayay laazimeen bimare ayay u laazimeen ba'daasi waa bimacnaa fi hadda lama macnaynaya ficilada laakiin tarkiibkaa hadda la macnaynaya gabaygaan hadda macnaynaya sidaad ku macnayni waltazamuu waxay laazimeen adama damo ayay laaimeen bimare ayay u laaimeen wuu soo maray ha odhan ila wuu soo maraydu ficil bay ahayde hadda babaaba ku jirta xaraf jaara waa ismi bay noqotay mare ayay u laaimeen undhe markaad gabayga macnaynaysid wuu soo maray maaha asalkeegiibaa wuu soo maray ficilka markay ahayd hadda ficil maahaoo babaabada ku jirta badumayna ismiga unu gaar ahayn waltazamuu waxay laazimeen adama damo ayay laazimeen bimare ayay u laazimeen wajalle ayay u laasimeen wahabbe ayay u laasimeen wadarre ayay u laasimeen aje ayay u laasimeen karre ayay u laasimeen hamme ayay u laasimeen cammo ayay u laasimeen khabbe ayay u laasimeen xarfulcadaf baa ka maqan wazamme ayay u laasimeen saxa ayay u laasimeen malla ayay u laasimeen alla ayay u laasimeen shaka ayay u laasimeen qasho ayay u laasimeen abba ayay u laasimeen washaddo ayay u laasimeen shaqo ayay u laasimeen khasho ayay u laasimeen hallo ayay u laasimeen rasho ayay u laasimeen dasho ayay u laasimeen wajanno ayay u laasimeen hallo ayay u laasimeen dallo ayay u laasimeen kamma ayay u laasimeen wacasad ayay u laasimeen waxay daaqday bikhalaa'in bannaan cidlo anaaqatun hal baa daaqday hadda iyada lafteeda in la macneeyo maaha waa tarkiib qasdu lafdi ku jiro wacasad bikhalaain naaqatun bay ulaazimen intaasaasaad ku macnayn wacasad bikhalaain naaqatun bay ulaazimen damihii kadaaka kaa waxaa lamida qasa ayaa lamida yamutu baa lamida eeg yamutudaa laba weji inaad qasada ku cadafto oo yamutu baa lamida ad tidhaa iyo inaad maradii hore ku cadafto oo yamutu bay ulaazimeen ad tidhaahdo labadaa weji doonto yamutu baa lamida ama yamutu bay u sakhe ayaa lamida ama sakhe ayay u laazimeen adde ayaa lamida ama adde ayay u laazimeen xadde ayaa lamida ama xadde ayay u laazimeen caro ayaa lamida ama caro ayay u laazimeen saje ayaa lamida ama saje ayay u laazimeen axa ayaa lamida ama axa ayay u laazimeen xaso ayaa lamida ama xaso ayay u laazimeen hadda macnaha aan ku celcelinaya ma ujeedadiisa xase ayaa lamida halkeen ku cadfaya haddaan saa ku macneeyo xase ayaa lamida qasabqasaan ku cadfaya haddaan idhaha xaso ayay u laazimeen halkeen ku cadfaya bimara labadaa macno ayaa kuugu banaan xase ayaa lamida ama xase ayay u laazimeen waa laba macnoon ku macnaynayo ladad ayaa lamida ama ladad ayay u laazimeen kafa ayaa lamida ama kafa ayay u laazimeen shaqo ayaa lamida ama shaqo ayay u laazimeen saje ayaa lamida ama saje ayay u laazimeen wabaqo ayay u laazimeen ama wabaqo ayaa lamida ame ayaa lamida ama ame ayay u laazimeen amat umunaa baa lamida ama amat umunaa bay u laazimeen wafaka baa lamida ama wafaka bay u laazimeen waxana baa lamida ama waxana bay u laazimeen waxana canhu mucridan baa lamida intaa waad israacini waxana canhu mucridan baa lamida ama waxana canhu mucridan bay u laazimeen kadaaka kaa waxaa lamida caka ayaa lamida wajhaani laba weji ayaa fii sad sad dhexdeeda ahaaday waa khabarkii fii sadadu ase dhexdeeda ahaaday khabarkuu ku cadfan yahay wowgii baa ka maqan xaddo dhexdeeda ahaaday jado dhexdeeda ahaaday khare dhexdeeda ahaaday tare dhexdeeda ahaaday wadare dhexdeeda ahaaday jame dhexdeeda ahaaday shabe dhexdeeda ahaaday cano dhexdeeda ahaaday are dhexdeeda ahaaday washado dhexdeeda ahaaday shaxo dhexdeeda ahaaday shada tidaaru dhexdeeda ahaaday wadare dhexdeeda ahaaday nase dhexdeeda ahaaday waxare dhexdeeda ahaaday caro dhexdeeda ahaaday shate dhexdeeda ahaaday aze dhexdeeda ahaaday qare dhexdeeda ahaaday rasal jaraadu dhexdeeda ahaaday kaco dhexdeeda ahaaday khalla ay hazilo dhexdeeda ahaaday asad dhexdeeda ahaaday wafaxad dhexdeeda ahaaday fadkuran xasuuso nilta gaadh ilaahay idankii alamala shayga aad idi diilanayso ilahay taasaan kaaga baryayaaye xasuusnowbuu ku yidhi labiyo toddobaatan erey baynu macnihiisii haysanaa oo mudaacafka laazimkaa ka shaadoobay ardayay mudaacafka laazimkaa qiyaaskiisu siduu ku imanayay yafcilu shaadkiisu waa imise erey labiyo toddobaatan ardayga haddaba qiyaaskiisa labiyo toddobaatan iga keenanidha inuuna ka keeni karin baa laga yaabaa arday hadda labiyo toddobaatan qiyaasa ii keeni karaa ma jiraa ardaydu waxay isweydiiyaan war labiyo toban labiyo toddobaatankani badanaa waa shaad laleeyahay horta shaadka iyo qiyaaska miisaanka lagu kala garta ma haysin waxani waa shaad iyo waxani waa qiyaas ilan kan shaadkee labiyo toddobaatankaba carabun baa ku hadashay kan qiyaaskaana carabun baa ku hadashay wuxuuba waa hadal carbeed oo saxa uun maxaa kana shaad suraafta uga dhigan kana qiyaas ay uga dhigeen maxaasan tahay miisaanka ficiladan isku macnaha ah kunkii haddii eeg sagaal boqol iyo maxaanku idhaahdaa iyo sagaal iyo sagaashan hadduu mudaaricoogu yafcilu noqdo kunkii halka ka soo hadhay hadduu yafculu noqdo xabadaa yafculuda ah saxdeedu horta waa yafculudaa un haddana carabta qiya haddana sarraaftu shaad bay ka dhigeen shaadnimadu waa maxay kuwii ay isku reerka ahaayeen buu ka baydhay weyi kolkaa wuu yar yahay shardi waa inuu yaraado kuwa kale marka loo eego waa inuu ilaa xad yaraadaa mayla socota hadda waa inuu yaraado yaraado war mudaacafka laazimkii labiyo toddobaatan buuba marayaayo ma isagaa yar ha wuu yar yahay qiyaaska haddii loo eego dee intaasoo boqol oo qiyaasa baynu heli karnaa labiyo toddobaatankan qura ayaa kolkaa ka baydhay dee waa shaadiga dheh haddaba waxaad ogaataa labiyo toddobaatankan aynu dhiganay waxaa ka muhiimsan qaacidada aan dhiganayno haddaad inuun ardayo waa tahay nin wax baadhaya qaacidadaa ka muhiimsan muctalulfaabil waawi marka lagu leey imisaad ka keeni kartaa muctalulfaai bil waawi misaad ciiddaa wax la eg markaan ku leeyahay masalan mudaacaf laazima imisaad ka keeni kartaa dee ciiddaa wax la eg shaadkiisa markaan ku idha dee hala tiriyo shaadku lagu kooban yahay waaba laba iyo toddobaatan erey laakiin qiyaaska hala tiriyo cid odhan kartaa ma jirto qiyaaska yaa tirin karaya qiyaaska waa ciiddaa wax la ege kolka insha allahu tacala culima halkaasu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacala alaa walam